الحمd لله رب العاalمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد القاaعدة السaaمعة وعشhrون qaaعidada toddobiyo labaatanaad man taraka اlma'muura lam yabra ila bificlih ka ka taga wixii la amray ka taga lam yabra kuma beri noqdo oo dumadiisu kuma beri noqoto ila bificlihi wuxuu ka tegay waxa uu ka tegay oo la amray inuu sameeyo mooyaane si kale dimadiisu beri ku noqon mayso waman facala almaxduura kii shay la xaaraantinimeeyey sameeye wa macduurun wuxuu sameeyey walxaal huwa isagu macduurun uu yahay mid loo cuduray oo loo cudur daaray bijahlin wuxuu ku sameeyey yani markaa jahliga ku sameeyey garasho la-aan aw nisyaanin ama ilawishiyu ku sameeyey fahuwa macduurun waa mid loo cudur daarayo laa yalzamuhu shay-un waxba ku waajibi maayaan oo shaygaa xaaraantee uu ugu dhacay sidaa uu cudurdaarka ku leeyahay uu ugu dhacayna kafaara kama saara dembina looga qorin ah, sheekhu waxa u yihi raximah llah waxyaalaha ma'muuraadka waxyaalaha maxduuraadku farqi ay kala leeyihiin buu halkan ku sheegaya waana farqi muhim ah bacdu ahlicilmi waxay odhan jireen alfiqhu macrifatu lfarqi waljamci fiqi waxaa la yidhaahdaa yacni waxa ashyaada kala duwan u dhexeeya kala farqinaya ay ku kala duwan yihiin in la garto iyo waxa kulminaaya in la garto macrifatu lfarqi waljamc saas waxaa jirta kutub laga qoray furuuqda iyo ashyaada farqiga udhexeeya ayaa jirta marka ma'muuraadka iyo maxduuraadku halkan farqi muhim ay ku kala duwan yihiin buu sheegaya farqigaasi wuxuu yahay ruuxu hadduu cudurdaarba uu u sameeyo shay xaaraan ah ama uu ugu dhaco shay xaaraan ah una yahay mid arrinkaasi uga dhacay khata isagaan u berheerin buu ka dhacay ama wuxuu ga dhacay jahli garasho la-aan loogu cudraayo ayuu uga dhacay ama markii hore waad garanaye markan buu ilaaway waa macduur ismi wax la yidhaahdo ma yeelanayo maca dalik cuquubo la odhanayo cuquubadaasaa ku saaranna ma jirto waa lagu ciqaabayaa ma suuragala xaaraantaas jahliga uga dhacday ee loogu cuduraayo xaal loogu cuduraya ay tahay lama odhanayo xad ama tacziir baa lagaa jaraya waayo waa caduur maca dalik lama odhanayo kafaara ku saaran ama fidya ku saaran la odhan maayo ama fidya ku saaran lama odhan waxyaalaha maxduuraadku waa saas masalan ruux baa isagoo jaahilah ayaa wuxuu sameeyey inuu ku dhacay shay xaaraan waaba ruux hadda soo islaamay ma garanayo shareecada waxyaalaha la xaaraantinimeeye ma yaqaan khamrigana waa iska cabi jiray markii horeba dabeedna wuxuu is yidhi maba maqlin khamrigu inuu xaaraan yahayo khamrigiisi buu iska cabay waa macduur xad lagama jarayo aasimna ma noqonayo waxay waxaasaa kaa raacay oo hadda ku saaranna lama odhanaayo waxaa la odhanaya dib haugu noqon xaaraan weeye dib haugu noqon baa laohanaya waktigii saxaabada waxaa dhacday gabadh baa waxaa lagu arkay yadaan cidina qabin ur markaasaa cumar baa loo keenay markaasuu yihi zanayti waad sinaysatay markaasay waxay tidhi nacam min marcuush bidirhamayn ninka marcuush la yidhaahdo ayaan markaa ka sinaystay laba dirham baana kaga sinaystay laba dirham ayaa kaga sinaystay cumar baa saxaabadii ayuu u yeedhay cali bn abi aalib baa wuxuu yihi ya amiir almu'miniin waxaad moodaa zinadu inay xaaraan tahay siday u sheegayso inayna garanayn kaanaha tastahilu bihi yani codkii inay sare ugu qaadayso oo ay ku faanaysa aada moodaaba nacam min marcuush bidirhamayn markay taa ogaadeen saxaabadii xad lagama jirin gabadhi waa lasii daay inama alxaddu calaa man cadima waxayna saxaabadii yidhaahdeen cid kaleba mahay xadku wuxuu saaran yahay cidda garanaysa laakiin ruux aan garanaynin inuu shaygani xaaraan yahayba aan garanayn xad ma saaro xad ma saaro waxyaalaha markaa maxduuraadka ah hadduu ruuxu macduur yahay markuu la yimi wax markaa yani saarnayo la odhanayo waxaasa hadda ku saaran ama kafaara ha haado ama fidyahahaado ama keyrkeed ha haada ma jiro hadduu khata u sameeyo waa lamid walaysa calaykum jinaxun fima akhطatum bihi walakin ma tacamadat qulubukum bacd lfuqahaa ayaa waxyaalaha maxduuraadka qaarkood waxay ka keeneen in ruuxii markaa fidya saarmayso ama ay kafaara saarmayso ala sabiil mihaal ugaadha xaramka waxa la dilay waxa la diiday waxa la diiday in la dilo ومن qتله miنkم متcمda فجزاء مثل ma qتل من النعم يحkم bه dwى عdل miنkم hdيا bالغ الكعبة bعض الفقهاء ba waxay yidhahdeen an filaya inay shaaficiyadu ka mid tahay kolay culamada qaar baa ku tukiyey haddii khata arrinkaasi uga dhaco ugaadhi uu ku dilana fidyadaasi waa saarantay hadigaas xaramka lagu qarayaa waajiba ah. nas qur'aanna wuxuu leey mutacamidan iyaguna waxay leeyin wakadalika almukhti waa min algaraabat bimakan iyadoo ilaahay u shardiyey tacamud inay culamada qaarkood yidhaahdaan haddaanu mutacamid ahayn iyo hadduu mutacamid yahay farqi ma kala lahay oo idan wasfiga muxuu ilahay ugu xidhayay وman qatlh minkm mutacamida fajaزaء mil ma qatla min الnacm yaxkumu bihi dawa cadl minkm hadya balig اlkacba qawlka sidaa odhanaya oo tilmaamaya hadduu mukhti yahay iyo hadduu mutacamid yahay inaanu faqi kala lahayn ee mad mar walba jazaagaasi saaran yahay waa qawl daciif waa qawl daciifa ah. saas aawadeed laa yucawal calayh lama cuskanaayo qowlkaas waayo qaydkan wuxuu tilmaamaya ixtiraaz waxaa baxayo غayr mutacamid waana xaal wاlxaalu waصf lisaaxibihi qayd lcaamili wاlasl fi اlqayd اxtiraaz wayaqil ligayrihi kakashfi tacliili juhli waktiyada yani marka cilla kaashifa noqonaysana suuradan oo kale maa yani ay noqonayso wasfi kaashifa ay noqonayso ma noqonayso tan oo kale waxyaaba ma'muuraadka ruuxu hadduu ka tago una uga tago cudurdaar waxaa la odhanayaa dimadaadu waxay beri ku noqonaysaa inaad wixii la timaado saasaa lagu odhanaya irjic fasalli fainaka lam tusalli rukni arkaantii salaada ka mid oo tuma'niinadii buu ka tegaya tuma'niinaduna waa min alma'muuraat alwaajibaat oo weliba waa rukni arkaanta salaada ka mid fi bacdi riwaayat baa kusoo aroray kana yukhafif isaar salaadu khafiifinay bimacnaa tuma'niinadii ka tegay in baa soo galay masjidka nabiga sala allahu alay wasalam meel u dhow buu ku tukaday markaasoo labadii ragcadood markuu tukaday ayuu nabiga u yimi sala allahu alay waslam waa salaamay faradda calayhi salaam markaasuu nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alay wasalam irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukana waa noqday farajaca fasalla kama kaana qad salla waa noqday oo waa tukaday siduu markii hore u tukado kale u tukaday nabigu kusoo noqday faslama calayh waa salaamay faradda calayhi asalaam salaamtii buu ka celiyey sidii si la-eg buu ku yihi irjic fasalli fainaka lam tusal dhowr goor baa saasi dhacday markii dambe ninkii wuxuu yihi waladii bacaka bilxaqi nabiya ma uxsinu gayra hada facallimni waxaan ku dhaartay kii ku soo saaray xaalaad nebi tahaye sidaas si aan ahayn ma hagaajinayo ibar nabiyan waa xaal laazima xaala laazima marka ninkaas jahli ama garasho la-aan ayuu uga tegayey ruknigaa salaaday uka tegaayay mana odhan nabigu sala allahu alيه wasalam mar haddii garasho la-aan ay kaa ahayd dibun isaga ilaali ma ohan muxuu yidhi noqo oo tuko irjic fasalli fainaka lam tusalli saasuu nabigu ku yihi sala allahu alay wasalam waxaa kale uu nabigu yihi sala allahu alay wasalam man nasiya salaata falyusaliha ida dakaraha la kafaarata laha ila dak xadiiska bukhaari iyo muslim fii salaati daawa ha tukada markuu xasuusto kafaaro aan taa ahayn ma laha bukhaariya muslim baa soo wariya min xadiis anas riwaaya muslim la gaar noqday waxay sheegaysaa man nasiya salaata aw naama canha falyusaliha ida dakaraha laa kafaarata laha ida dak marka ruuxii salaadii ilaaway ama ka seexday waa macduur rufica alqalam can alaaa waxaa ka mid ahaa wa can ilnaa'imi xataa yastayqida haddana maca dalik maxaa la yidhi ha tukado salaadii oo markuu toosee salaaddii xasuusto waa inuu tukada hadduu ilaaway yadana saa si la eg waa inuu markaa salaadii markuu xasuusto tukada lama odhan mar haddaad ilowday ama hurda kula tagtay waxba kuma saara waayo ma'muuraadka qofka dimadiisu waxay beri ku noqonaysaa inuu shaygii ma'muurkaa la yimaado wuxuu kaloo nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wuxuu kaloo nabigu yihi sala allahu alay wasalam man dabaxa qabla الصalaati falyadbax makana falyadbax shaatan makanaha jundub ibnu sufyaan baa wuxuu yihi qala shahidtu اladxى maca rasuli lahi salى اllahu alيه waslm falama qadى salaatahu bالnaas nadara ilى ganami qad dubixat qad dubixat faqala man dabaxa qabla الصalaati falyadbax shaatan makanaha xadiiska bukhaari iyo muslim jundub waxa uu yihi waxaan xaadiray nabiga sal allahu alayh wasalam la jirkiisa ciidul adxa markaasaa nabigu sal allahu alay wasalam salaadii ciidul adxa markuu tukaday oo dadka tujiyey nadara ilaa hanamin qad dubixat wuxuu eegay yani marka ari la gowracay ari la gowracay ayuu eegay oo bimacnaa udxiyo loo gowracay markaasuu nabigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam kii gowracay salaada ka hor oo intaynaan salaada ciidda tukan udxiyadii markaa gowracay falyadbax shaatan makaanaha neef kale meesheeda ha gowraco bimacnaa udxiyadii kama kama asixin udxiyada in la gowraco waa baab lma'muuraat saas aawadeed dadkan gowracaya ee salaada ka horna may garanaynin inay tahay ilaaba ilaa in laga dambaysiyo salaada oo salaat ulciid udxadu ay ka dambayso may garanaynin lama odhan mar haddaydaan garanaynin udxiyada waa idin asaxday ajarku waa idin sugnaaday lama odhan laakiin maxaa la yidhi neef kale meesheedii hala gowra wakadalik nabigu salى اllahu alay wasalam mucaawiyat bn اlxakam waa kii salaada waa kii salaada nabiga salى اllahu alay wasalam la tukaday mucaawiyat bn اlxakamna ma garanaynin salaada inay tahay in la aamuso aan cidna lala hadlay markaasa waxaa dhacday nin baa hindhisay alxamdu lilahi buui fashammatahu markaasuu yarxamuka allah yii salaadiina waa ku jiraa saxaabadii qaarkood baa ilkoodha ka eegay markaasuu yihi waa sukla ummiyaah maa sha'nukum tanduruuna ilay war hooyooyinkii idinka goblantaye muxuu xaalkiinu yaho iga soo eedaysaan markaasi waxay u tilmaameen inuu aamuso waan iska aamusan markii nabigu sala allahu alayh wasalam salaadii ka baxay ay wuxuu igu yihi ina hadihi salaata laa yaslau laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas buu igu yihi buui mucaawiyat bnu xakam baa odhanaya asulami salaadan laa yasluxu fiiha shay min kalaami annaas kuma bannaano in lagula yimaado shay la hadal dadka lala hadlaya ahi ee waa tasbiix iyo qur-aan la akrinaayo iyo dikri ilahay la xusaayo saas o kuli marka hadalka la hadlaya wuxuu ahaa min baab maxduuraat bay noqonaysa lama odhan sidaas aawadeed salaadii waa inaad qallaysaa mukaalamatu nnaas in laga tago ayay ahayd marka mukaalamada dadku waa min baab almaxduuraat lama odhan salaadii qalle salaadii dib ugu noqon lama cafw allah waxaa loo isticmaala marka waktigu baxo markuu waktigu joogo salaada la soo celiyana icaada la yidhahdaa qadaagana waxaa loo isticmaalaa qadaga islaax ayaynu sheegayna la luqada waxaa kaloo dhacday nabigu sala allahu alayh wasalam waxa u yidhi xadiiska صaxiixaynka man nasiya wahuwa saa'imun faakla aw shariba falyutima sawma fainama acamahu اllah wasaqaa kii ilaaway isaga oo sooman oo wax cunay oo wax cabay soonkiisa ha dhamaystiro waayo wax kaleba maaha ilaahay ayaa quudiyey oo waraabiyey bukhaari muslim baa sugay marka ruuxu soomanaa inuu wax cuno ama wax cabaa waa maxduur saas awadeed cudurdaar markay dhacday ruuxu inuu wax ku cuno wax ku cabay lama odhan soonkan waa inaad qallaysaa ee waxaa la yidhi sidiisa ku dhamaystir riwaayada xaakim sawri waxay sheegaysaa man aftara naasiyan falaa qadaa calayhi walaa kafaara kii afura isaga oo sooman qada iyo kafaara toonna ma saara ahlu cilmiga qaarkood waa saxiixiyeen inkastoo bacdu cileeyeen waxaana ka mida ah culamada saxiixisay xaafid ibn xajar alcasqalaani saas aawoodee waxaanu garan karnaa xajka haddii la eego waxyaalaha maxduuraadka iyo waxyaalaha waajibaadka waa la kala farqiyey maxduuraadka qofku hadduu ugu dhaco ilowshiyo hadduu ugu dhaco falaysa calayhi shay waxba ma saaro macduur isagoo ah hadduu ku dhaco waxba ma saarna laakiin waajibaadka hadduu ka tago isaga oo macduur ah oo ilowshiye uga tago jamaahiir ahlicilm waxay ku tageen in markaa dhiig fuucayo oo dhiig saaraya wato cabdullahi bn cabaas ay ka sugnaatay inuu yihi man taraka nusukan aw nasiyahu fa calayhi damun qofka nusuk ka taga waa waajib waajibaadka xajka ka mid a ah aw nasiyahu ama ilaawa fa calayhi damun dhiig baa ku waajiba saaran laakiin ilowshiya hadday uga dhacdo in maryihii loo diidanaa uu xidho ama madaxa uu marada saaro isagoo muxrima oo ilowsan ama uu ciddiyaha iska guro isagoo ilowsan ama waxa weeye uu timaha xirto isagoo ilowsan ama jaahilka ah ama u udgoon ismariyo isagoo ilowsan ama jaahilka ah oo aan garanayn inay mamnuuc tahay waxba waxabasa fariis caley shay marka waajibaadkii marka shay waajib waajibaadka xaj ka mida laga tago iyo marka maxduuraadkii xajka wax ka mida lala yimaado oo nisyaan ama jahli ay loola yimaado sidaasaa loo kala farqiyey midna dhiig baa ka imanay midna kama imanay waayo midna waa bab lma'muuraat midna waa bab lmaxduuraat bacd culama masaa-isha qaarkood khilaafi waa jira lakin sida saxiixa qawi waa saas waxaynu ku noqonaynaa masalada ku saabsan shayga ma'muuraadka ah marka uu ruuxu jahli uga tago dimadiisu kuma beri noqonayso inuu shaygii la yimaado mooyaane waxaa laga reebayaa cumuumkaas masalo masaladaasi maxay tahay waxay tahay ruuxbaa jahli ama garasho la-aan buu uga tegayey arkaantii salaada wax ka mid a ah. salaat lwaqti oo salaada markaa joogta ah waxaa la odhanayaa irjic fasalli fainaka lam tusalli ku noqo oo tuko maa tukan salaat lwaqti inuu la yimaado waa la amrayaa laakiin asalawaat alfaa'ita salaadihii tegey lama odhanaayo waa inaad qallaysaa ee waktigeedu tegey laakiin salaada waktigeedu joogto waxaa la odhanayaa ku noqo tuko tafriiqa caynkaasna waxaa laga qaadanayaa xadiisu lmusii'i salaati kii salaadiisa xumeeyey xadiiskiisa xadiisu lmusii'i salaatahu kaasaa laga qaada waayo nebigu sala allahu alayh wasalam salaadii xilligaa joogtay bimacnaa salaaddii uu markaa tukaday wuxuu yihi kun noqoo tuko ninkana dara sharcaan buu sidaa u sameeyey waxaa daahira inuu salaadihii horena sidaas oo kale u tukan jiray haddana nebigu ma odhanin sala allahu alayh wasalam salaadihii hore waa inaad qallaysaa ma dhan salaadihii hore waa inaad qallaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam ma dhan waxaanay qaacidadu tahay taakhiru lbayaani can waqti lxaajati fii xaqihi laa yajuuzu bilijmaac caddaynta in laga dibdhigo waktigay ummaddu u baahan tahay nebiga nisbadiisa ma banaana oo bayaanka iyo caddaynta waktigay ummadda u baahan tahay nebigu sala allahu alayh wasalam kama dibdhigaayo marka hadday waajib tahay markaas u sheegi lahaa marka mar haddaanu sheegin waxay ku tusinaysaa inayna waajib ku ahay salaadaha hore inu qalay tafriqa waxaa laga qaadanayaa xadiidkaas yani ninkaas salaadiisa xumeeyey xadiiskiisa ahlucilmiga qaarkoodna waa nasgareeyeen oo waa sheegeen waxaa ka mid a ah culamada sheegtay sheikhulislaam ibnu taymiya waxaa kaloo ka mid a ah alcalaamatu bnu lqayim labadooda waa sheegay masalada ibnu taymiya wuxuu kaga hadlaya majmuc fataawaha mujaladka laba labiyo labaatanaad safxadda boqol iyo kow ilaa boqol iyo laba wuxuu kaloo kale kaga hadlayaa masaa-ishaas majmuuc fataawaha mujaladka saddex iyo labaatanaad safxadda toddobiyo soddon ilaa siddeed iyo soddon wuxuu kaloo kaga hadlayaa mujaladka labaiyo labaatanaad safxadda toban ilaa lix iyo toban calaamat ibn lqayim iclaam lmuwaqiciinka ayuu kaga hadlayaa yani mujaladka labaad safxada toddobiyo afartan kolley dabcaadku waa is kala duwan yihiin laakiin dabcooyinka qaarkood halkaasi ku aa qaacidadan hadda aynu sheegayno oo shiiku halkan kaga hadlay tacbiirka oo suyuuti ka cabiray ashbaah nadaa'irka waa tacbiir markaa sii tawdiixinaya oo sii caddaynaya ma fiican waxa uu yihi suyuudi raximah llah اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا waxaad ogaataa qaacidada fiqigu inuu yahay ilowshiyaha iyo garasho la-aantu waa mid ridaysa dembiga xaal la ilaaqo waxba aan la kala saarin hadday baabulmaamuraad tahay iyo hadday baabulmaxduuraad tahay dembi mar walba waa ridaysa wa ama alxukmu xukunka miyaa fain waqaca fii tarki mamuurin lam yasqut bal yajibu tadaarukh haddii ilowshiyaha iyo garasho la-aantu ay ku dhacaan labadaasi shay ma'muura ka tegista laga tegaayo lam yasqut ma dhacayo shaygaa ma'muurka ahi bal yajibu tadaarukuh in laga daba tago oo lala yimaado shaygii baa waajib ah walaa yaxsulu athawaabu almutaratibu calayhi licadami alictimaar mana xasilayo ahawaab almutaratibu calayhi hawaabkii ka dhalanayay ma'muurkaas ruuxa uma sugnaanayo licadam alictimaar inaanu amar qaadanin oo imtisaalin daraaddeed baanu ugu sugnaanay aw ficlin manhiyin canhu laysa min baabi alitlaafi ala falaa shaya fiihi hadduu markaa yacni yahay mid ku dhacay shay la nahiyey samaynta la samaynaayo oo shaygaa la nahiyeyna waxaa laga reebaya haddii baab yani baabulitlaaf haduu yahay baabulitlaaf hadduu yahay oo xoolo cidi leedahay hadduu cidi burburiso iyadoo damaankii waa saaranya ruuxa marka maxduuraadka waxyaalaha laga istisnoonaya ay ka mid tahay taasna taana suuradaasa laga laga reebaya wixii baabulitlaaf ah waxa weey waa inuu damaankii la yimaadaa oo khata hadduu qof u dilo muslima dee diyaa saaran binasi lqur'aan wamaa kana limuminin an yaqtula mumina ila khaطa'a wman qatla mumina khaطa'a fataxriiru raqabat muminat wadiyat musalamat ila ahlihi ila an yasadaquu markaa taas waa baab eh, baabulitlaaq wey wakadalika xoolo cid kale leedahay hadduu ruux majnuuni markaysaga burburiyo waa noqaan dhab waayo baab litlaaf ruuxa sinaba ugama hayso allahuma ilaa inuu markaysaga dafcu saa'il oo kale inay tahay mooyaane oo ruuxani ciddani waxani darar uu ku hariyey aawadeed haddii marka ay tahay waxa loo itlaafiyey awr dadcunaaba soo weeraray dabadeedna iska dhicintii uu iska dhicinayay buu awrkii wax yeelay amaba markaysagaa dilay dee damaan ma saarnaa wakadalika hadduu markaa ruuxi sidaa wax ku yeelana isagoo saaila waa la mid marka baab litlaaf waa laga istisnaada aw ficlin manhiyin canhu ama garasho la-aanta ama ilowshiyahaasi wuxuu ku dhacay shay la reebay samaynta la samaynaayo shaygaa la reebo laysa min baab ilitlaaqi baabi-in yani baabkeeda aan ahayn wax la itlaafinayo la baabi-inayo aan ahayn falaa shaya fiihi waxba ma saaro aw fiihi itlaafun lam yasqut idamaanu ama baabulitlaaf waa tahay laakiin arrinkaasi wuxuu u dhacay marka isagaa cudurdaar buu ku dhacay damaanki dhici maayo fain kaana yuujibu cuquubatan kana shubhatan fi isqaati hadduu yahay shaygaa maxduurka mid ciqaab waajibinaya wuxuu noqonayaa shubhuu noqonayaa keensanaysa ridista la ridayo alxuduudu tudrau bishubhaat in alxuduuda tudra'u bishubhaat au koonaya ashbahu nadaa'ir marka calaa kuli xaal fi macna tawdix lilqaacida ayayna markaa taasi noqonaysa marka maxduuraadka waxaa laga reebay baabiltilaf wixii ku saabsan alqaacidau saabicatu alcishruun qaacidada toddobiyo labaatanaad man taraka alma'muura kii ka taga wixii la amray lam yabra ma beri noqonaayo oo dimadiisu beri noqon mayso ila bificlihi inuu shaygii la yimaado mooyaane waman facala maxduura shayga la xaaraantinimeeye kii sameeya wahuwa macduurun wuxuu sameeyey walxaal huwa isagu macduurun u yahay mid la cudurdaas iyo cudurdaar leh wuxuuna ku sameeyey bijahlin garasho la-aan xaaluu ku dheehan yahay buu sameeyey aw nisyaanin ama ilowshiyuu ku sameeyey fahuwa macduurun waa mid loo cudurdaaray laa yalzamhu shay waxba kuma waajib aha waktigaa dhacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk